بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu maraynay numberka waxaynu maraynay boga laba boqol labiiyo toban numberkiisa lixaad ayaan maraynay numberka lixaad usluk yadaka gacanta waxaad gelisaa fii jaybika jeebkaaga geli gacanta jeebkaaga geli takhruj way soo bixi baydaaa iyadoo cad min gayri suu-in wax xumi ihina uuna jirin xumala-aantii ayay soo baxaysaa haddaba inaabka ku jiraa waa min gayri suu-in waana ixtiraas ba halkaa ku jira ixtiraas wuxuu inaga ilaalinayaa marka la yidhi usluk yadaka jaybika war gacantaada jeebka geli takhruj baydaa inay xanuun tahay baa la moodi karaa waxay la caddaatay markaasuu ilaahay yidhi min hayri suu wax suu ah iyo wax xuma ah oo ku jiraana ma jiro wa qaala alxamaasiyu wuxuu yidhi asijnaan waqaydan waاshtiyaaqaan wagurbataan wana'yaa xabiibin la caliimuun وإنا امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لا كريم السجن المجال iyo wa qaydan xadhig iyo wa shtiyaaqan kalgacayl iyo wa qurbatan qariibnimo ayaanu waxaa la samaynaa war majeel iyo xadhig iyo maxaanku idhaha kalgacayl iyo qurbo iyo wa na iyo xabiib walibana saaxiibkii oo kaa fogaaday inadaa arrinkani lacadiimun waa arrin aada u weyn waa arrin weyn buu yidhi arrinkani wa ina mra'an qofka daamat ay daa'imto mawaahiiqu cahdihi waqtigiisa mawaahiiqdiisa iyo bellanadiisu sidaa ay ku daa'imaan calaa mili haada kanoo kale ay ku daa'imaan dushiisa innahu la kariim waa nin la odhan karo sharif buu leeyahay waa wanaagsan halkan ereyada iska macnaha dhadhow ee takraarka ah waxa weeye kelmadda sijnan ah kelmadda qaydan ah kelmadda ishtiyaaqan ah kelmadda ghurbatan ah, intaasiba waa kelmado iska ag dhadhow weeyaan kolkaa wuxuu u soo celceliyey qofkan inuu warwarka sii muujiyo haddaba idnaabka ku jiraana wuxuu noqon karaa inadaa lacadiimun oo tadyiilkii la odhan jiray jara majralmathala ah inadaa lacadiimun waa tadyiil waana noocii la odhan jiray jara majra lmaal halkan dambe wain imra'an daamat mawaahiiqu cahdihi calaa mili hada inahu lakariimun wuxuu soo laba celiyey ina is iniyo ismigeegii oo marka hore in waina imra'an buu ina oo iniyo ismigeegii buu sheegay marka xigana wuxuu yidhi inahu lakariimun oo iniyo ismigeegii buu soo laba celiyey haddaba inada iyo ismigeega oo la soo laba celiyey waxa keenay duululfasli wax loo yaqaano maadaama oo duululfasli uu keenay kolka waxaa la odhanayaa takraarka qaradkiisa iyo hadafkiisu waa lituuli lfasli wa qaala tacaala alle ayaa yidhi fawaswasa waxaa waswaasiyey ilayhi isaga oo aadam ah ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey qaala wuxuuna yidhi yaa aadamu aadamow hal adulluka maku tusiyaa calaa shajarati lkhuldi geedka haddaad cunto aad ku waari jannada maku tusiyaa wuu u dhaartay haddana waxaynu doonaynay fa waswasa ilayhi shaydaan jumladaasi waxay tilmaantay inuu shaydaanku nebi aadan waswaasiyey uu waswaasyo ku tuuray ayay jumladaasi tilmaantay haddaba hadalkaa ibhaam baa ku jiro oo tafsiil badan ma aha inuu waswaasiyey baa la sheegaye siyaabuhu u waswaasiyey halkaasi aayaddaasi macnaheygii kuma jiro aayadan dambena waxaa la yidhi un qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati lkhuldi waa waswaaska laftiisii baa laynoo fasiraya oo aayadu ay fasiraysaa muxuu hadaba ku waswaasiyey qaala wuxuu idhi yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati lkhuldi geed haddaad cunto aad ku waari jannada ma ku tusiyaa waa geedkan ilaahay kuu diiday buu waxaana lagugu diiday inaadan jannada ku waarin waar cun geedkan waad waariyay buu yidhi haddaba jumlada dambe waxay bayaaminaysaa jumlada hore ee fa waswasa ilayhi shaytaan ayay bayaaminaysaa labada jumlo maadaamay bayaan isku yihiin waa aliidaax bacda alibhaam oo kale wa qaala ibraahim ibnu lmahdi wuxuu yidhi fii rasaai ibni inankiisa isagoo u barooranaya وإني وإن قدمت قبلي لعالمون بأني وإن أخرت منك قريبون وإني أنigu buu yidhi wain qudimti haba lagu horraysiiyo qabli aniga ka hor ee war ad iga horraysid in badan ood iga hordhimatide lacaalimun waxaan ogahay biannii anigu minka qariib biannii anigu qariibun inaad kugu dhowahay biannii anigu wain ukhirtu minka haba layga kaa dambaysiiye qariibun inaan kuu dhowahay haddaba gabaygan ninkani nin geeriyooday buu doonayaa inuu gabayga u tiriyo ama ula baroorto markaa wuxuu yidhi war niyow ad iga horraysidood iga hordhimatide waxaan ogahay inaanan wax badan kaa dambaynaynin inaan kuu dhowahay oon anna kaa soo dabageeriyoon ayaan ogahay oo yaqiin ah buu yidhi abankaa dambeeye haddaba labadan jumlo ama beydka labadiisa shadri mid kasta idnaab baa ku jira waana ictiraadka wixii la odhan jiray wa inii marka la yidhaa khabarkii ini waa la caalimun maxaa lagu soo dhex daray markaa wain qudimta qablii in qudimta qabli waa ictiraad halkii kale bianii markuu yidhi bianii minka qariib halkuu ka odhan lahaa ayaa la soo dhexgeliyey wain ukhirtu labaduba waxay noqonayaan jumla ictiraadiya bay noqonayaan markaa وإني وإن قدمت قبلي لعالمون بأني وإن أخرت منك قريبون وإني أنigu وإن قدمت haba lagu horaysiiyo qaبli aniga ka hor halayga kaa horaysiiye لacاaliم waxaan cilmi uleeyahay ama se aan ogahay بأنii anigu وإن أkhirtu halay dmbaysiiye minka qariibnan adiga aad kugu dhowahay qaala taعaalى alle ayaa yihi wayajcaluuna lilah ilaahay waxay u yeelayaan albanaat hable ayay u yeelayaanay u malaynayaan inuu ilaahay hable leeyahay subxaanah waa ka nasahan yahay ilaahay walahum iyaguna waxay yeesheen maa yashtahuun waxay doonayeen oo inamo iyo hablaba ah kolkaa wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nimankan gaalo caqli xumadooda iyaguna hablaha way diidayaan oo inamo ayay jecel yihiin ilaahayna hablu dhalay bay odhanayaan oo malaa'igtiiba habla bay leeyihiin haddaba halkaa aayaddaa waxaa ku jira jumla ictiraadiya oo ah wayajcaluuna lilaahi albanaat walahum maa yashtahuun halkii laga odhan lahaa ayaa lasoo dhexgeliyey subxaana kelmadda subxaanaihi waa ictiraad waxayna faa'iideynaysaa tacjiilu tanziihi lilaahi subxaanahu wa tacaala wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi ilaahay waxay u yeelayaan albanaati hablo ayay u yeelayaan subxaanahuna zahnaaye walahum iyaguna waxay yeelanayaan maa yashtahuuna waxay doonaan bay isku yeelayaan aws ibnu xajar nin la odhan jiray baa gabaygan lahaa isna waa nin runtii ninkani aada iyo aada u gabay fiican marka xagga suugaanta carbeed la eegayo walastu bikhaabiin abadan dacaaman xidaara adin likulli adin dacaamun walastu ma ihi buu yihi bikhaabi'in nin qarsada abadan weligay dacaaman cunto aniga mid baa laygu ogaanayaa buu yidhi weligay cunto ma qarsado buu yidhi cunto intaan meel dhigto meel kuma qarsado xidaara kadin anigoo berri ka digtoon oo berri ka baqaya berri waxaad cuntaad waayiya intaa yar qarso weligay iguma soo dhacda buu yidhi oo taa ma aqaan waayo likulli kadin berri kastaba waxa uu ahaaday dacaamun cuntadii ilaahay u qadaray kolkaa wuxuu doonayaa tawakulkiisa ayuu doonayaa inuu wanaajiyo sidii nebi maxamed uu xadiidka ku lahaa calayhi salaatu wasalaam low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarzuqu tayr haddaad ilaah u tala saaranaysiin talasaarka dha tala saarashada dhabta ah ilaahay wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo waayo shimbiruhu waxba ma dhigtaan meel haddana ilaahay subxaanahu wa waagu markuu beryey uka lahaan wuu soo dhergiyaa ninku saasuu doonayaa inuu kolkaa yidhaahdo tawakulkayga sax ah walastu ma ihi bikhaabi'in nin qarsada abadan weligay tacaaman cunto cunto ma qarsado xidaara qadin anigoo berri ka baqaya waayo likulli qadin berri kastaaba waxay leedahay tacaamun cuntadeedii haddaba likulli qadin tacaamun markaan eego jumlada waa idnaabka jumlada uu ku jiro waana ixtiraaska noocii la odhan jiray qaacidada haddaad dib ugu noqoto waa noocii aynu soo nidhi jara majra lmaal jara majra lmaal waa jumlo gaaruu noqon kara macno mustaqil ah ayuu ayuu xambaarsan yahay likulli gadin طacaamun waa mahmaahoo kaleba weeyi kolkaa berri kastaaba cuntadeedii ayay leedahay oo ilaahay baa ugu talagalay wixii la cuni lahaa wa qaala tacaala alle ayaa yidhi waltakum minkum ha laydinka helo minkum si khaldan bay nooga qoran tahay soo waltakun hala helo minkum idinka muminiina minkum idinka hala ydinka helo ummatun ummad ummadda oo yadcuuna ila alkhayr khayrka ku baaqda ummad khayrka ku baaqda akhi aayadda qur u fiirso ilaah subxaanahu wa tacaala markii waltakun minkum layna yidhi waxaa laga dambaysiiyey umma yadcuuna ila alkhayr kolkaa yadcuuna mafcuulkeegii waa laga tegey waa balaaqada qur-aanka ay ka tahay yadcuuna lama odhan annaasa yadcuuna lama odhan alrijaal yadcuuna lama odhan annisa yadcuun lama odhan aljuhaal waa yadcuunun yadcuun waa mafcuulku alxadfu yaqtadi lcumuum kolkaa yadcuun waxa weeye cid kaste ayay u baaqayaan cid kaste ayay u baaqayaan ila alkhayrna way ugu baaqayaan waltakun ha la helo minkum idinka ha laydinka helo ummatun ummad yadcuuna ila alkhayri khayrka ku baaqda oo dadka khayrka u sheegta wayamuruuna farta bilmacruufi wanaaga dadka farta wayanhawna nahida cani lmunkari xumaha nahida oo dadka xumaha u diida haddaba aayaddan qur'aankaa idnaabka ku jiraa waxaa weeye ya'muruuna bilmacruuf iyo yanhawna cani lmunkar labadaa jumlo waxay fasirayaan ama idaaxinayaan yadcuuna ila khayr khayrka lagoogu baaqayaaba waa alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar dacwad haddaad maqasho lama kala reebo labadaa dacwaddu waxay ka aas-aasantaha almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar inaad qofka wanaagana u sheegto xumahana aad ka nahido labadaa qodob ayay ka koobantahao asaaska dacwaddu uu ku taagan yahay hadaba jumladu waa aliidaax bacda alibhaamo yadcuuna ila alkhayr markii dacwo uun la yidhi xaqay ku baaqaan siday ugu baaqayaan buu ilaahay xagga dambe ku caddeeyey markaasaa la yidhi amarkana way fuliyaan oo dadkay amraan wanaagga xumahana dadkay ka reebaanay u diidaan wa qaala tacaala ilaahay ayaa aayad kale ku yidhi ina min aswaajikum xaasaskiina waxaa ka mid a ah, wa wlaadikum ubadkiina iyo inamadii caruurtiina waxaa ka mid a ah. caduwan lakum kuwa cadow idiin ah kuwa cadow idinku ah ayaa ku jiraa ubadkiina iyo ooriyadiinaba faxdaruuhum ka digtoonaada haddaba ilaahay ayaa khabiir ah oo xogogaal ah wain tacfuu haddaad iska cafidiin wa tasfaxuu ad dulqaadatiin wa takfiruu ad ka dhaaftiin fa ina allaha ilaahay gafuurun raxiim isaga ayaa gafuur ah oo dembiyada aada u dhaafa raxiimna ah oo naxariistiisu aada ay u ballaadhan tahay haddaba ilaahay min buu ka horreysiiyey ina min aswaajikum jumlada la soco oo innada la geliye tawkiid bay faa'iideyneysaa ismiyada laga dhigayna tawkiid bay faa'iideynaysaa min aswaajikum minta lagu darayna inayna ubadka wada xumayn ama ooriyadu inayna wada xumayn ayuu ilaahay sheegayaa subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi min aswaajikum ooriyada qaarkood ama ubadka qayb kamida baa lagu leeyahy oo badh xaasaskii kamida ayaa noocan ah baa lagu leeyahy oo cadow idiin ah imise ayay ayaa la sheegay oo taariikhda aynu aragnay islaan odaygeegii dishay waa halkan markaa ina min aswaajikum waxaa kamida mida wa awlaadikum iyo ubadkiinaba caduwan lakum kuwa cadow idiin ah ayaa kamida mid ka digtoonaada hoy ka digtoonaada kuwaa wain tacfuu hadaad cafidiin wain tacfuu hadaad cafidiin wa tasfaxu aada dhaaftiin wa takfiruu ad dembi dhaafka dee aada iska cafidiin waa cafiskii un fa ina allaha gafuurun raxiim haddaba culima waxaynu ogaanaynaa saddexdaa jumlo ee imika isku xiga idnaab baa ku jira waa tacfu iyo tasfaxu iyo takfiru saddexda jumloba idnaab baa ku jira saddexdaa jumlo ee idnaabku uu ku jiro waa la soo celceliyey waa isku macno saddexda jumloba saddex jumlo isku macno ah ayay noqonayaan wa qaala tacaala alle ayaa kitaab ayaa qur'aanka ku yidhi wamaa ubari'u nafsii ina النفسa laأmaaraة bsu wma ubariu nafsii ina nafsa laأmaaraة bsu wuxuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa ubari'u beri yeeli maayo nafsi anigu naftayda beri yeeli maayo ina annafsa naftu la amaaratun dadka xumaha ayay aad u fartaa haddaba aayaddaa qur'aanka ah ee naftayda beri yeeli la leeyahay nafta waxaa laga dambaysiiyey inay xumaha aad u amrto inaab baa ku jira inaabkuna waa jumlada dambe ina nafsa la amaaratun bisu ayaa tadyiil ah waa tadyiilka noocii aynu odhan jirnay ina nafsa la amaaratun bisu noocii jaralmajralmael aynu lahayn yaa abati aboy inii ra'aytu waxaan arkay axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidig washamsa waalqamara cadeedda iyo dayaxana ra'aytuhum waan arkay lii saajidiin iyagoo ii sujuudaya aayaddaa qur-aanka ah ee nebiyullaahi yuusuf uu waramayo laba ra'aytu baa ku jira waxa weeye xagga hore waxaa kaga jirta inii ra'aytu axadda cashara ra'aytu xagga dambena waxaa kaga jira washamsa waalqamara ra'aytuhum ra'aytu laba ra'aytu baa ku jira haddaba labadaa ra'aytu ee la soo celceliyey dee waa noocii takraarka aynu odhan jirnayoo waxaa loo soo celcelinayaa tahbiit macnahan in aada loo sugto duululfaslina waa la odhan karaa layliska lixaad bayin waxaad caddaynaysaa maa taraahu waxaad ku aragto fi labyaad alaatiya gabayada soo socda oo min alcuyuub albalaagiya ceebaha xagga balaaqada ah qaala abunawaas wuxuu yidhi aqamnaa biha yowman wa yowman wa haalian wa yowman lahu yowma taraxuli khaamisun aqamnaa biha yowman wa yowman wa haalian wa yowman lahu yowmu taraxuli khaamisuun wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo waxaanu meesha deganayn ilaa dhowr dharaarood ayaanu meeshan iska deganayn ilaa sideed dharaarood baanu deganayn buu doonayaa inuu yidhaahdo dhinacaanu gabaygii usoo dhigay aqamnaa waxaanu deganayn bihaa halkan yowman maalin baanu deganayn wa yowman maalin labaad baanu deganayn wa haalian mid saddexaad baanu deganayn waa saddex maalmood baa halkaa beydkaa ku sheegan wa yowman maalin kalaanu deganayno lahu isaga yowmu taraxuli maalinta la guuraya khaamisun shanaynayo maalin kale oo maalinta la guuraya ay shan ku noqon doonto oo hadda gaar ah ayaanu deganayn kolkaas shadriga dambe shan maalmood baa ku sheegan shadriga horena saddex maalmood baa ku sheegan maalmahay meesha deganaayeen sideed dharaarood bay ahaayeen halkuu ka odhan lahaa thamaaniye ayuu maalmihii tafsiil geliyey runtii ceeb badan baa xagga balaaqada ka soo baxday macno buuranna male macno buuran male tafsiilkaasi waxaana kaga fillaan lahaa inuu yidhaahdo amaaniyata ayaam sideed daraarood baanu meesha degenay ayaa kaga fillaan lahayd wa qaala naabiqa wuxuu ihi wasfi daar isagoo guri doonaya inuu tilmaamo tabayantu aayaatin laha facaraftuha lisittati acwaamin wadalcaamu saabicun tabayantu aayaatin laha facaraftuha lisitaati acwaamiin wadalcaamu saabicuun tabayantu waxaan caddaystay aayaatin aayado ayaanu caddaysanay aayadaha oo lahaa gurigu uu lahaa aayaduhu waa calaamado waa astaamihii guriga tabayantu waxaan caddaystay oon gartay aayaatin calaamado lahaa guriga iyo daartu ay lahayd fa waaban gartayba buu yidhi lisittati acwaamin لح sannadood ayaan aqaanay gurigaa wadal caamu sanadkanina saabicun waa sanadkii toddobaad kanina waa kiisii toddobaad buu ku leeyay lisittati acwaamin wadal caamu saabicun tan ayuu tafsiil ku jiraa balaaqa buuran uu leeyahayna ayna ku jirin meesha wa qaala abulcataahiya wuxuu yidhi maata wallaahi saciid bnu wahbin raxima allaahu saciida bna wahbin yaa yaa abaa cumaana awjacta qalbii maanta waxaa dhintay wallaahi baan ku dhaartay saciid bnu wahbin ayaa dhintay raxima allah allah hau naxariisto saciid bna wahbin ilaahay hau naxariisto saciid bna wahbin yaa abaa cumaan abaa cumaano waa isla ninkii geeriyooday abkay abkayta cayni sawdiga indhahayga ka ilmaysiiyey yaa abaa cumaan abaa cumaanow awjacta qalbii sawdiga qalbigayga xanuujiyey takraar badan baa ku jira oo saciid uu soo celcelinayo abaa cuhmaan uu soo celcelinayo balaaqo muuqata oo gabaygaasi uu yeelanayaana ma jirto marka la eego ugu dambayn layliska toddobaad iyo ka sideedaad ba iska soo dhaaf wax gabayhi kuma jiro balaaqo buuran oo saasihina igama muuqato kitaabkuna uu ka shaqeeyey bal ka sagaalaad labada bayd ee ku jira eeg labada bayd ee mutanabi uu leeyahay shicbi bawaan kaga hadlayo shicbi bawaan ishrax waxaad sharaxdaa beytay almutanabi labada beyd ee ninka mutanabi la yidhaah uu leeyahay fii wasfi shicbi fii wasfi shicbi bawaan meel shicbu bawaan la yidhaah buu ka hadlayaa waa meel shiiraas agteeda ku taalla shiiraas bay u dhowdahay baa la yidhaahdaa waa meel aad iyo aada u dhir badan oo u cagaar badan oo u doog badan waa meel markaad aragto aada la yaabayso ilaahay nooca uu dhirta iyo maxaanku yidhi uu u dhigay nimcada kolkaa gabayada dhowrkan gabay buu ka tiriyey wuxuu yidhi malaacibu jinnatin low saara fiiha sulaymaanu la saara bitarjumaanin dabad fursaanana waalkhayla xataa khashiitu wain karumna min alxidaani malaacibu jinnatin low saara fiiha sulaymaanu la saara bitarjumaanin dabad fursaanana waalkhayla xataa khashiitu wain karumna min alxidaani malaacibu jinna meel jinku ku ciyaaro weeyaan buu yihi meeshani shayaadiinta halkan ku ciyaarta buu yidhi quruxda waxay ka qabto malaacibu jinna low saara fiiha haddii uu socon lahaa buu yidhi low saara fiiha hadduu socon lahaa sulaymaanu nebi sulaymaan hadduu halkan soo mari lahaa nebi sulaymaan oo ilaahay baray luqooyinka oo dhan oo jinkana af yaqaanay hadduu halkan soo mari lahaa la saara wuu soo mari lahaa bitarjumaanin isagoo turjumaan wata qolada halkan degan ismayna abarteen ismayna afgarteen buu yidhi jinka halkan degan nebi sulaymanna ma afahmeen buu yidhi malaacibu jinna waa meelo jinku uu ku ciyaaro law saara fiiha hadduu soo socon lahaa sulaymaanu nebi sulaymaan hadduu soo socon lahaa la saara wuu soo socon lahaa bitarjumaanin isagoo tarjumaan wata dabad waxay u baaqday fursaanana fardaha yagiiba way u yeedhatay fardaha yagiibaa loo yeedhayoo bartanay fardaha yagii soo mareen buu kuleeyahay dabad way u yeedhatay fursaananaa fardaha iyagii walkhayla iyo fursaanana waa eh, dadkii dagaalyahanka way faraska saarnaa walkhayla iyo fardaha yagii xataa khashiitu ilaayoon ka baqo wa inkarunna fardaha yagu haba wanaagsanaadaane min alxiraani inay halkaa ka dhaqaaqi waayaan neefku markuu daaqa ku dhego somaadan arag ee ush kastoo lagu dhuftaa ay dhaqaajin kari weydo kaa ayaa loo yaqaanaa xiraan ayuu noqday faraska iyagu haba wanaagsanaaday inay halkaa dhaafi waayaan ayaanu ka baqaynaa buydi kolley ictiraadka ku jira waad aragtaa wain karumna wain karumna jumladani waa jumla ictiraadiya ujeeddaduna waxa weeyaan waxay kuu faa'iideyneysaa ee qiimo inuu kuu sheego ayuu doonayaa siyaanat khayl siyaanat lkhayr ayuu doonaya inuu kuugu sheego labadaa gabay macnahoogi yaraa waan soo dulmarnay kitaabku waa kaaga shaqaynaya halkaa waxaa inoogu dhamaaday macaanigeennii kitaayu horta macaanigii inoogu dhamaaday ilmiga macaaniga kitaabkeenani markuu ka hadlayay xaqii uu lahaa ma siinin laakiin kitaabkeenan arday waxaa loogu talagalay dugsi sare a ah loogu talagalay iskiiba waana lagu kala duduwan yahay oo kitaabkan marka la eego baababkii ugu muhiimsanaaye balaaqada lahaa uu ka tegeyba kitaabkeenani xagga balaaqada marka la eego uu ka tegey oo ma odhan karno balaaqadii ardaygu markuu kitaabkan qaato si waafiyu u qaatay lama odhan karo waxaan odhan karnaa qaybtii bayaanka uu ku fiicnaa lakin qaybtan macaaniga macaanigu xaqii uu inooga baahnaa maynaan marinin baan odhan karnaa kitaab ahaan marka la eego cashiraanta uu soo dhigay meesha cashiro badan baa ka maqan oo aad u badan oo macaaniga runtii aad iyo aad muhiimad gaara u leh cashiro adagi way jiraan kuwa adag ugumaynaan talagelinba halkan oo kale laakiin imika salbulcumuum masalada la yidhahay kale xagga balaaqada ma filayo dee cid fahantaa way yar tahay masalada salbulcumuumka loo yaqaana maa cumuum salbiga oo kale waa masaailka balaaqada naadirkaa ah bay ku jiraan waxaan uga socdaa markaa mas'alauljaamic mas'ale fiican maaha iyadu waa qeybta hore iyadana uu ka tegey kolkaa waxaan uga soconnaa baabab idil oo la yaqaanay oo macaanigu uu lahaa ayuu kitaabku ka tegey musnadu ilayhiisa faacilse u garan maysiin amaa mubtade haddaad sheegto balaaqada waxaa loogu talagalay in lagu yidhaha war maxaad u sheegtay oo inta ujeeddee loo sheego aad sheegi karto qur-aanka markaad akriyaysa waxaa loogu talagalay meel kastood faacil ku aragto su baa lagaa weydiin ilaahay muxuu faacilkan u sheegay jawaabteeda waa inaad haysaa xikmad baa ku jirta faacilkan sheegidiisa haddii la xadfo waxaa lagu odhan ilaahay muxuu u xadfay xikmad iyo balaaqa ku jirta waa inaad balaaqada ilaahay uu xadfay sheegtaa faacilkaa ilan meelo badan oo faacilka la xadfaa jire haddii faacilka mufrad laga dhigo cilmibaa ku jira mufrad ka dhigidda haddii jamac laga dhigana cilmibaa ku jira jamac ka dhigidda haddii faacilka nakiro laga dhigo nakiradan cilmibaa ku jira hadii macrifo laga dhigo macrifada cilmibaa ku jira macrifadii haddii calam laga dhigo calamka cilmi gaaroon macrifada kale ku jirin baa ku jira hadii ismu ishaare laga dhigo ismu ishaaraha cilmi gaaraada cilmi dheeraadaa ku jira hadii ismi mawsuul laga dhigo cilmi dheeraadaa ku jira waxaan uga socdaa waxaasoo dhani waa baabab macaaniga lagaga hadlo maynu soo aragnay midna maynaan soo arag kolkaa ogowo markaad macaaniga marayso sina ku badbaadi maysid haddaad adigu iminka jumlan sheegayaa tidhaa oo jumladaada ficil iyo faacilaad ka dhigtood labadiiba sheegto waxaa lagu odhanayaa jumladani maxay ficil iyo faacil uga koobnaatay balaaqada ku jirta waa inaad fahmi karaysaa maxaad ficilka u sheegtay maxaad faacilka u sheegtay haddaad tidhaa waan xadfina maxaad u xadfaysaa kolley haddaad nakiro ka dhigto maxaad nakiro uga dhigtay haddaad ficil ka dhigto maxaad ficilka isaga laftiisa maxaad ficil he u dooratay soomaaligeenu way yaqaaniin kolkaa waxaad la socotaa cilmiga macaanigii xaqii uu lahaa kitaabkeenna kumaynaan soo arag oo baababkii ugu muhiimsanaa wayba ka maqan yihiinba kitaabka saasaynu odhan karnaa waxaa jira kaa aan ku leeyahay haddaad ereyga ficil ka dhigto haddaad iminka jaa cali tidhaa maxaad jaa ja maadi uga dhigtay baa lagu odhan haddaad mudaaric ka dhigtana maxaad mudari uga dhigtay baa lagu odhan haddaad amar ka dhigto maxaad amar uga dhigtay baa lagu odhan haddaad ismi ka dhigto muxuu ismi u noqday baa lagu odhan almuhim sina ku badbaadi maysi jawaabeheegoo cadna balaaqada way kugu yaaliin inagu waynu naqaanaa maalin dhaweyd ayaa nin ardaya arkay nin ardaya ayaan arkay ardaygii baan la hadlayo markaasaan ku idhi waxbuu sitay anan waxbuu sitay an kolkaa waxbaan ku haystay markaasaan ku ihi waariyaahe hebel baan ku idhi he oo maanta waxaad sidataa shaygii baan ilowsanahay waxaan ku ihi waar maanta waxaad sidataa baan ku ihi kitaab hebele jumladan ku hadlay may arkaysa waxaad sidataa jumladan ku hadlay maa maxaan ugu dhawaaqay maadi soo maaha wax tegey maaha waad sidataa haddaad sidataa waa wax dhacaya markaa afwan waa wax markaa dhac haddaad sidataa baan ku ihi waxaad hadda sidataa hebel kitaab hebel baad sidataa muxuu igu jawaabay af soomaaligu garanaya balaaqadiisa laakiin inagu ma moodayno inaad balaaqadii garanayso waan iska sitay bu waan iska sitay eeg maantun maahae awel hore waan sitay kolkaa macneega ma garanaysaa wuxuu diiday ficilkan aan ka dhigay ficil hadda dhacaya ayuu diiday kolkaa in laga dhigo ayuu doonayaa ficil joogto ah adigu haddii lagu yidhaah aslama cali raali ma ka tahay cali baa islaamay maxaad jeclaysanaysaa in la yidhaah cali muslim waa muslimuun de mar kaste in ismi laga dhigo kolka waxaan uga socdaa haddaan ku idhaahdo eh, Eh, waxaasaad sidataa iyo waxaa waad iska sidan jirtay haddaan ku idha waa laba macnoo kala duwan shaygu hadduu ceeb yahayna haddaad sidataadaa ammaana hadduu shaygu wanaag yahayna haddaad sidataadaa ceeba kolkaa waa inaad balaaqada shayga aad fahmi karaysaa kolkaa waa inaad kolba ilaahay kalaamkiisa markaad eegto balaaqadu sidii ay ku habboonayd inuu ilaahay u dhigayo ama kitaabkiisa ay ugu jirto aad ogaataa nin kastoo balaaqa balaaqada eego uu baxsiyo uu baadho uu yidhaha intaasoo qodob baan ka soo baadhaya erey la jamciyey haddaad baadho inta ujeeddoo loo jamciyey adeegto kitaabka qur-aankaana adeegto meel kasta oo qur-aanka jamac ku jiro xikmadii jamaca ayay wadataa meel kastaoo qur-aanka jamicii laga tegayna xikmaddii jamaca ka maqan oo meeshaa jamca kuma habboona waxaanu ka soconnaa macaaniga waxaan idin xasuusinayaa un kutub kale inay balaaqadu jirtee ha ku xisaabtamina keenin macaanigiisu ma badna badiicii baynu maanta bilaabaynaa yo kii ugu dambeeyeyya badiic badiicu balaaqaba ma aha balaaqadii halkaasay ku dhamaatay badiica ah waxaa lagu tilmaamaa marka cilmiga la joogo waa dayl baa la dayl waa faraq gebigiisu waa faraq waa in yaroo faraqa oo balaaqada laga dabageeyo wey qolooyinka qaarkoodna waxay yidhaahdeen markay badiica qiimeynayeen waxay yidhaahdeen bayaanka iyo macaanigu waxay ka hadlaan bay yidhaahdeen kalaamka nuxurkiisa iyo balaaqadiisa badiicuna dusha sare ayuu ayuu ka hadlaa kolkaa qofka badiica oo qura barta badiica oo qura qofka barta ee macaaniga iyo bayaanku ay ka maqan yihiin wuxuu ka dhigan yahay bay qabaan ama hadalka waxay usoo dhigayaan qofkaa waxaa lagu tilmaami karaa ama qofkaasi wuxuu yahay baa la odhan karaa qori yaroo madow intuu qof qaaday inuu xariir xidho dusha sare haddaad eegto maxaa ka muuqda qoriga xariir dhalaalaysa ayaa dusha sare ka muuqata laakiin haddaad xabiirta fayda ka waran maxaa kasoo hoosbaxaya qori yaroo madow baa kasoo hoosbaxaya oon qiimo lahayn kolka haddii hadalkaaga aad badiica u ilaaliso ood badiica ku dadaasho dushii sare waad ka qurxisay laakiin hoostii buu ka yahay eber kolkaa badiicu waa cilmigan inta badan lagu barto hadalka tanaasubkiisa munaasabada hadalka ka dhaxayn karta munaasabooyinka hadalka ka dhaxayn karta ereyga ereyga soo jiidan kara waa erey ereyada munaasabada ka dhaxaysa eg qolana waxayna barayaan macaanida munaasabada ka dhaxaysa oo macnahani macnaha ma ku haboon yahay baa lagu odhanaya qolana waxay ku barayaan ereyga ereyga munaasabada uu la leeyahay labadan erey kolkaa ereyada oo kale jinaaska ugu horeeya jinaasku waxa weeye laba erey oo isku dhawaaq ah oo kala macnaa inaad ku hadasho jinaas macnihiisu waxa weeye laba erey oo isku dhawaaq ah oo kala macnaa inaad ku hadasho almuxasinaat alafdiya waa qeybta koobaad aljinaas almhila qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi wa yowma maalinta taquumu saacatu qiyaamadu ay dhacdo yuqsimu lmujrimuuna dembiilayaashu waxay ku dhaaran doonaan maa labisuu inayna adduunka ku noolayn hayra saacatin waxaan saacad ahayn haddaba aayaddaa laba erey oo isku dhawaaqoo kala macnaa ayaa ku jira aaway labada erey ee isku dhawaaqiihi waa asaacatu oo alwadata iyo hayra saacatin oon alwadanin labadaa saacadood ee aayada ku jiraa dhawaaqiina waa saacad iyo saacad macnihiina uu kala duwan yaho saacadda horena waa qiyaamadii saacadda dambena waa saacaddan adduunka aynu ku isticmaalno ee falakigaa ah weeyaan saacadeennan weeyaan wa yowma maalinta taquumu saaca saacadda qiyaamo ay dhacdo yuqsimu waxay ku dhaaranayaan almujrimuun dambiilayaashu maa labisuu inayna nagaan hayra saacatin waxaan saacad ahayn wa qaala shaacir gabayaabaa yidhi fii rahaai sagiirin ilmo yar oo geeriyoodo ismuhu yaxyaa la odhan jiray ilmo yaroo yaxya la odhan jiray baa geeriyooday markaasuu gabaygan tiriyey oo wuxuu yidhi wasamaytuhu yaxyaa liyaxyaa falam yakun ilaa raadi amri llahi fiihi sabiilun wasamaytuhu ilmaha yar waxaan ku magacaabay yaxyaa yaxya ayaan ku magacaabay liyaxyaa inuu ii noolaado ayaanan ugu magacaabay magaca falam yakun ma ahaa ilaa raddi amri illaah ilaahay amarkiisa in loo soo celiyo fiihi xaggiisa sabiilu waddo ilaahay amarkiisa layskaga celin karaa ma jiro wuxuu idhi ilmaha yar yaxye waxaan ugu bixiyey markiisa hore inuu noolaado wuu noolaan kari waayeyoo dee ilaahay amarkiisa lama celin karo haddaba halkaa jinaaska ku jira ma arkaysaa laba ereyoo isku dhawaaqoo kala macnaa ka soo hel waa yaxyaaga hore oo inan magiciiya iyo liyaxyaaga dambe oo ficil mudaarica oo noloshiiya kolkaa labadaa yaxye jinaas baa ka dhexeeya haddaba labadaa tusaale jinaaska ku jiray tam buu ahaa jinaaska ku jiray tam buu ahaa jinaaska taamkaa ah waxaa loo yaqaanaa afar qodob markuu jinaasku labada kelimadood ay ka midaysan yihiin cadadka xuruufta iyo nooca xuruufta iyo xarakada xuruufta iyo tartiibka xuruufta afartaa markay ka midoobaan jinaaska taam baa la odhan cadadka waa inay saddex iyo saddex isleeyihiin afar iyo afar isleeyihiin cadadka waa inay ka midoobaan noocana waa inay ka midoobaan hal xarafya waa inaynay ku kala duwanaan tartiibkana waa inay ka midoobaan oon tartiibkooguna isdaba marsanayn xarakadana waa inay ka midoobaan afartaa dhinac markay ka midoobaan jinaaska maxaa la odhan tan baa la odhan hadda asha lama tiriyo eeg laba qodob ha tirinin ashana ha tirin xarakada icraabta ee u dambaysana ha eegin iminka aayadda koobaad asaacatu iyo saacatin ha odhanin waxay isla dheer yihiin al asha lama tiriyo iyada xarakada ugu dambaysana lama eego jinaaska kayrutaamka waxaa loo yaqaanaa afartaa qodob mid kamida mida markay isku khilaafaan ama laba ka midabaa isku khilaafaan wa qaala tacaala alle ayaa yidhi fa ama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin agoonuun ha qasbin wa ama saa'ila miskiinkana falaa tanhar ha u hanjabin hadal xun oo miskiinku uu ka naxo ha ku odhan haddaba aayaddan fa ama alyatiima falaa taqhar markaan eegno amaadu sideeday af carabiga xarfu tawkiid u tahay alyatiimna waxaynu soo barannay taqdiimu maa xaquhu atakhiir inuu xasriga ka mid ahaa ayaynu soo baranay fa ama alyatiima qofka agoonka ah falaa taqhar baa lagu yidhi ha qasbin talow agoonun maxaa loo soo qaatay kan kale dee aabbihiibaa joogo aabbihi haddii caqli isaga ku filan uuna lahayn aabbihiibaa ilaalinaya laakiin kan agoonka ah meel ha kaga dhici wa ila saa'ila miskiinkana falaa tanhar kanna waktiga ayaa ciilaye oo waktigaa dhibaye ha ugu darin adigu dhib kale wa ama saa'ila falaa tanhar tanharkaa laynoo diidaya waa qawlun macruufka macruufkani kuu diidayo weeyaane kasoo horjeeda qawlun macruuf wa maqfira ayaa khayru min sadaqa yatbacuha adan saw maaha sadaqadaba hadal wanaagsan baa kuu dhaama miskiinka inaad hooyo ku go-e inaad ilaahay haku siiya tiraabaa kuu dhaamo ka khayr badan kolka haddaad siinayso hadal xun haka dabageynin haddaba jinaas baa ku jira aayaddaa wuxuuna kaga jiraa falaa taqhar iyo falaa tanhar jinaaskaasi waa kayru tam oo noociibaa kale hal xaraf bay ku kala duwan yihiin midna qaaf baa ku jira midna nuun baa ku jira xarafka labaad baa midna qaafa midna nuuna inta kale way ka siman yihiin qaala bnu lfarid wuxuu ihi nin ibnulfarid la odhan jiray hallaa nahaaka nuhaaka can lawmi imri'in lam yulfa hayra munaacamin bishaqaa'in hallaa nahaaka war muxuu kuugu diidi waayey nuhaaka caqliga ilaahay ku siiyey muxuu kuugu diidi waayey can lawmi imri'in qof inaad canaanato qofka oo lam yulfa aan lagu ogeyn hayra munacamin munacam hayrkii bishaqaa'in dhibaatada u dee loogu nimceeyo war qofka aan xumado lagu ogeyn caqligaagu inuu canaanto miyuu dayn kari waayey haddaba halkaa waxaa ku jira jinaas jinaaskana wuxuu u dhaxeeyaa nahaaka oo ficila oo nahyigiiyo diidadii ah iyo nuhaaka oo caqligaaga ah waxayna ku kala duwan yihiin xarakada nahaakana nuunka hore ayaa kor dhaban nuhaakana nuunka hore ayaa gudan kolkaa midna nown buu noqonayaa midna feeb buu noqonayaa hallaa nahaaka muxuu kuugu diidi waayey nuhaaka adiga caqligaagu muxuu kuugu diidi waayey can lowmi mri'in qof inaad canaanato qofka oo lam yulfa aan la baran hayra munacamin mid aada loogu nimeeyey bishaqaa'in dhibaatada loogu nimeeyey wa qaalat ilkhansa saxaabiyaddii khansa waxay tidhi min qasiidatin tartihi fiiha akhaaha sakran walaalkeed sakri bay u barooranaysaa markaasay tidhi ina albukaaa huwa shifaa min aljawaa bayna aljawaanix waxay tidhi ina albukaaa oohintu huwa shifaau isaga ayaa a caafimaad min aljawa laga caafimaado aljawa waa werwarka bayna aljawaarix kalxamaha dhexdooda ka soo baxaya ama feedhaha dhexdooda ka soo baxaya inantu e way ooyeysay oo waxay tidhi oohinta ma dayn karo sababta aanan oohinta u dayn karaynin waxa weeyaan bay tidhi oohinta waan ku ciil baxayaayo warwarkan feedhaha igaga jira ayay iga soo saaraysaa wer oohinta iyo hadalka iyo ilmada iyo waa waan ku ciil baxayaa bay leedahay markaa haddaba ina albukaaa oohintu huwa shifaau isagaa lagu bogsadaa min aljawa warwarka ayaa lagaga bogsadaa bayna aljawaanixi kalxamaha dhexdooda ah jilaasku wuxuu udhexeeyaa aljawa iyo aljawaanix maxay isla dheer yihiin aljawa iyo aljawaanix waxay cadadkiibay ku kala duwanaadeen oo jawaanixda nuun iyo xala dheer jawaada hore way ka siman yihiin markaa wa qaala tacaala alle ayaa yidhi xikaayatan isagoo ka warramaya can haaruun yukhaaibu muusa haaruun oo muuse la hadlaya wuxuu idhi khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad tidhaahdo faraqta waxaad kala geysay bayna bani israa'iil ree bani israa'iil baad iga kala daadisay ree bani israa'iil ayaad iga kala daadisay baan ka baqay inaad i tidhaa jinaasku wuxuu u dhaxeeyaa beyne iyo iyo beni tartiibkii xuruufta ayaa kala duwan beyne waa saddex xaraf oo ba iyo yo iyo nuuna benina waa isla saddexdii uun laakiin way kala horeeyaan oo bayne xarafka labaad baa nuuna xarafka labaad baa ya baan doonayaa bayna ya-diina beniida xarafka saddexaad bay tagtay kolkaa tartiibkii xuruufta ayaa kala duwanaaday oo tartiib bay ku kala duwan yihiin albax ta'mal waxaad ka fikirtaa alamila saabiqa tusaalayaasha hore tajid waxaad ka heli fii kulli mihaalin tusaale kasta kelimatayni laba kelmadood oo tujaanisu ixdaahumaa ta kale ay la mid tahay alukhraa kale wa tushaarikuhaa way la wadaagaysaa fi lafdi dhawaaqa maca ikhtilaafin iyagoo kala duwan fi lmacna wa iiraadu lkalaam hadalkoo lagu soo arooriyo calaa hada lwajhina yusama jinaasan baa la yidhaahdaa fa fi lmithaali lawal namberka koobaad oo kaleo min adaa'ifati luulaa tajid waxaad helaysaa ana lafda saaca mukarar in la soo celceliyey maratayn laba jeer wa ana macnaaha macnaheegu maratan wa ana macnaahu maratan yowmu alqiyaama wa maratanna ixda saacaad azamaniya wa fi lmithaal athaani namberka labaad taraa waxaad arki doontaa yaxyaa kelmadda yaxyaa oo mukararan la soo celceliyey maca ikhtilaafi lmacnaa macnahooga oo kala duwan miciisa wakhtilaafu kulli kelimatayni laba kelmadood oo kala duwanaada fi lmacnaa xagga macnaha calaa hada naxwi sidanoo kale u kala duwanaada maca itifaaqihima iyagoo isku waafaqay fii nawci lxuruufi iyo wa shakliha iyo wa cadadiha wa tartiibiha yusama jinaasan taaman baa la odhanaya wa idaa ta'amalta markaad ka fikirto kulla kelimatayni laba kelmadood oo kaste mutajaanisayni oo isku nooca في aa'ifati ahaaniya oo gruubka labaad ku jira ra'ayta waxaad arkaysaa annahumaa iyagoo ikhtilaafataa kala duwanaaday fii ruknin bay ku kala duwanaadeen min arkaani alwifaaq arkaantii layska waafaqayay alarbaca afarta ahayd almutaqadima ee horreysay sida milu takhar iyo tanhar nahaaka iyo nuhaaka aljawa iyo aljawaanix beyne iyo beni calaa tartiibi alamhila siday u kala horreeyeen tusaalayaashu wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa maa bayna kuli kelimatayn laba kelmadood oo kasta waxaa udhexeeya huna halkeenan oo min tajaanusin isku mid noqoshoa jinaasan hayra tam wاljinaasu jinaasku fii madhabi kaiirin rag badan madhabkoogo min ahli adab hayru maxbuub lama jecla rag badan baaba yidhi jinaaska lama jecla liannahu yu-addi wuxuu keenaa ilaa tacdiid buu keenaa tacdiidka macnaheedu waxa weeye rag badan baa kala fahmi waaya labadan macno rag badan baa laakiin jinaaska marka luqada la eegay jinaasku xaqiiqatan waa arkaanta wuxuu ku jiraaba baabkan badiican macno aad iyo aada muhiimo ana uu leeyahay qofka fahamkiisa iyo caqligiisana waa lagu tijaabiyaa eeg haddaadan ina aqoon hore lahayn ama maskaxdaaduba ayna xoog u shaqaynaynin jinaaska wax kalema soo bixi kartid aad buu jinaasku u badan yahay luqadeennan oo qurana maahee luqooyinkao dhan wuu ku jiraa jinaasku af soomaaligeenna wuu ku jiraa oo ingiliishka wuu ku jiraa waa laba kelmadood oo intay isku dhawaaq yihiin kala dhawaaq ah maxay noqonayaan baan ku idhi waa isku dhawaaq waana kala macno dhawaaqii waa mid laakiin macnihii wuu kala duwan yahay waa kelimatu watch maalin horean idiin tilmaamayey i wanted to watch your watch kolkaa watchka hore waa feb sow maaha watchka dambena waa nown sow maaha kolkaa dhawaaqii wuu ka midaysan yahay macnihiina muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa laba macno oo kala duwan kolkaa jinaaska lama odhan karo baabka daciif buu ku yahay lama odhan karo Eh, lnahu yuadii ila tacqiib wayaxuulu wuxuu kala dhex gelayaa bayna albaliiqi ka baliiqa ah iyo wandilaaqi cinaanihi sax in qasab layskaga dhiga khalada kaasuu ku sexan yahay saaba ha waxa weeye qofku markuu balaaqo leeyahay uu doonayo inuu hadal sameeyo hadii la yidhaha hadalkaaga shardi jinaas ku jiro dee nin kastaaba jinaas ma keeni karaa hadalkiiba in la daayo ayaa kolkaa loo dhawaanaya hadii jinaaska qasab ku hadal lagu yidhaa qasab adig ku hadal in lagu yidhaa ma aha laakiin ka ilaahay bahalka baray ee hadduu hadle hadalkiisuba uu jinaas yahay maxaa loogu sheeganaya waa raggii dee iyagu waxa weye balaaqada ilaahay baray waxaa jiray beri dhaweyd ayaa jinaaska qasab la layskaga dhigay jinaaska markii qasab la layskaga dhigay waxaa dhacday inay rag badani qoraalkii daayaanba ay yidhaahdeen jinaas ma garanayo haddaanan jinaas garanayn waa ceeb wax qoraa waa khalad oo kale wayaxuulu wuxuu kala dhex gelayaa bayna albaliiq kii balaaqada lahaa iyo wainilaaqi cinaanihi hogaanka inuu usii daayo fii midmaari lmacaani macaanida tartanka halkuu ugu jiray allaahuma ilaa maa jaaa minhu ka yimaada cafwan ka isagoo iska bilaasha yimaada mooyaane wa samaxa bihi dabcu dabciguna uu ogolaado min gayri takalufkiion lagugu qasbaynin alqaacida aw alkhulaasa aljinaasu jinaasku an yatashaabah lafdaan labada lafdi waa inay isshabahaan fi nudqi xagga hadalka wayakhtalifa ay kala duwanaadaan fi lmacnaa xagga macnaha wahwa nawcaani laba nooc buuna jinaasku ka koobnaanaya taamun mitama wahwa matafaqa fiihi lafdaan labada lafdi markay iswaafaqaan wey fii umuurin arbaca afar qodob hiya nawcu lxuruuf waa nooca xuruufta wa shakluhaa waa qaabkeega wa cadaduhaa waa tiradeeda wa tartiibuhaa waa tartiibteeda iyo hayru tam wahwa makhtalafa fiihi kay iskhilaafaan weeyaan allafdaani labada lafdi fii waaxidin mid oo min alumuuri almutaqadima umuurta hore ah في kulli مثال min alamhilati taaliya jinaasun taam fabayin mawdica tamriinaadka layliska koobaad eeg hadda qaala abutamaam wuxuu ihi nin abutamaam la odhan jiray maa maata min karami zamani fainahu yaxyaa ladaa yaxya bni cabdillaahi nin yaxya bnu cabdillaahi la yidhaha baa geeriyooday markaasuu yihi waryaadahni dhegaysta buu yidhi haddaad aragtiin deeq dhimatay iyo sharaf baaba'day iyo wanaag indiraasay haddaad aragtiin war waxaasoo dhani ma dhimanin mana baabi'in nin yaxya bnu cabdilaahi la yidhaayoo dhintay ayay u tegayaan buu yidhi deeq oo dhani ninkaa agtiisay ku nooshahay buu yidhi ninkaasaa hortood dhintay oo ninkaasay ka hadhi kari layihiin maamaata wixii dhinta oo min karami zamaan xilliga buu ku leeyahay karamkiisii ihi fa inahu yaxyaa wuxuu ku noolaanayaa ladaa yaxya bni cabdillaah yaxya bnu cabdilaahi agtiisa ayuu ku noolaanayaa haddaba jinaaska waad arkaysaa ku jira waa labada yaxyaa qaala abulcalaa almacari wuxuu yidhi lam nalqa gayraka insaana yulaadu bihi falaa barixta licayni dahri insaana lam nalqa gayraka insaanan yulaadu bihi falaa barixta licayni dahri insaanan lam nalqa lamaanaan kulmin gayraka adiga qayrkaa lamaanaan kulmin insaanan wax qof a lamaanaan kulmin oo yulaadu bihi la magan galo qof adiga aan ahayn oo la magan gala maanaan arag buu yidhi dadka falaa barixta ilaahay idankii haka zuulin licayni dahri xilliga ishiisa inaad u ahaato insaanan qof eh, insaanan insaan inaad u ahaato labadan insaan ma arkaysaa insaanka hore waa qofkii aadamaha ahaa insaanka dambena waa wiilkan yare isha ku jira maxaa la yidhaha insaanka eh, insaanul insaanulcayn baa la yidhahdaa kan waa wiilkan yare isha ka dhex muuqda kolkaa insaan labada insaan midina waxa weeye insaankii bani aadamka ahaa midina waa wiilkii isha waa jinaas tama wa qaala busti wuxuu fahimtu kitaabaka ya sayidi fahimtu walaa cajabun an ahim facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul fahimtu waan dawakay buu yidhi ee cafwan fahimtu waan fahmay buu yidhi kitaabaka kitaabkaaga sayidkaygiiyo kitaabkaagii waan fahmay bu i fahimtu kolkaa fahimtudani waa fahimo oo taada unbaa faacilkiiyo fahimtu waan fahmay kitaabaka qoraalkaagi yaa sayidii sayidkaygiiyo dee fahimtu waaban wareerayba mar alle markaan fahmayna waan wareeray buu fahimtu waaban wareerayba walaa ajab wax lala yaabana aan ahiiba inaan wareero ma aha haddaba fahimtuda hore waan fahmay bay ahayd oo fahime ayuu ficilku ka yimid fahimtuda dambe ma garanaysaa haama yahiimu ma garanaysaa haama wuu dawakrisow maaha yahiimu wuu dawawuu dawaqayaa soo maaha haamadii bal hadda haama bal hadda ta ku dar waa baaca oo kale bal anaa iibiyey dhe baaca alifkamaan la jerayn maxaad oran baaca bictu haamana maxaad odhan himtu haddaba fadii xarfu cadafka ahaydna xagga hore kaga dar fahimtu kolkaa fahimtudan fadani ficilka kama tirsanaa laakiin fahimtuda hore fahimo caadiya bay ahayd waa jinaas baa ku jira meesha markaa فهمت waan fahmay kitaabaka kitaabkaagii yaa sayidii sayidkaygiiyo fahimtu waan dawakay walaa cajabun wax lala yaabaana an ahima inaan dawaka ma aha wa qaala waxaa kaluu yidhi yamdax isagoo ammaan samaynaya bisayfi dawlati itasaqat umuuru ra'aynaaha mubadadata nidaami samaa waxamaa bani saamin waxaamin falaysa ka milihi saamin بسيف الدولة اتسقت أمور رأيناها مبددة النظام سما وحما بني سام وحام فليس كمثل فليس كمثله سام وحام wuxuu idhi bisayfi dawla ninka sayfu dawle la yidhaah itasaqad waxaa ku hagaagtay umuurun umuurtii oo dhan war ninkaas oka umuurtii o dhaniba ay ku hagaagtay umuurta oo ra'aynaaha aan arki jirnay mubadadata nidaam iyadoo kala daadsan umuurtii kala daadsanayd oo dhaniba ninkanay ku hagaagtay buu ku leeyahay sama alla ilahe kor buu u kacay ninkani waxamaa wuxuu badbaadiyey beni saamin ree beni saam oo dhan iyo waxaamin ree beni xaam oo dhan buu badbaadiyey fa laysa ka milihi isagoo kale ma aha ku kor u kaca iyo waxaamin ku wax badbaadiyaa haddaba waxaa la doonayaa saamin waxaaminka hore waa labadii inane ilmo nebi aadam sam iyo xaam buu eega ilmo nebi nuux baan ujeedaa sam iyo xaam muxuu noqonayaa markaa saamin iyo xaaminkan dambana ismi faacil buu noqonayaayo waxaa loo jeedaa saamin iyo xaaminka dambe waa sama ismigeegii faacil sama kor buu ukacay saaminku kor ukacaya xaaminna waa ismi faacilo waa ilaaliye markaa horena waa dee laba nin magacyadood saamin iyo xaamin waa laba nin magacyadood markan dambe saamin iyo xaaminna waa laba ismi faacil weeyaan wa qaala abunuwaas wuxuu yihi abunuwaas nin la odhan jirayna cabaasu cabaasun ida اxtadama alwaqa wاlfadlu fadlu wاrabiicu rabiicu cabaasu ninka cabaas la yidhaahdaa cabaasun wejigunbuu noo bedelaa buu yidhi cabaasow ka wejiguu noo bedelaa haddaba cabaaska hore waa magac nin cabaaska dambena waa ninka wejiga bedele cabasa watawallaa buu ka yimid cabaasu ninka cabaas la yidhaha cabaasun wejiguu bedelaa idaxtadama alwaqa markuu dagaalku qadhaadhaado walfadlu ninka fadliga l fadli ihina fadlun isagaaba fadli iyo dheeraada labada fadli ka horena waa nin magicii ka dambena waa waxawey waa dheeraadkii warabiicu rabiicna rabiicun isagaaba gu-a ninka rabiic la yidhaahdaana isagaaba rabiicoo gu-aba buu kuleeyahay jinaas baa meesha ku wada jiray markaa layliska labaad fii kulli miaalin tusaale kaste oo min alamilai aatiya waxaa ku jira jinaas hayru tam fawadixu cadee oo wabayin waxaad sheegtaa lima kaana hayra tam sababtu hayru tam u noqday waidaa jaa'ahu markuu u yimaado amrun amar min almni nabadgelya aw alkhawfi ama cabsiya adaacuu bihi way faafinayaan jinaasku wuxuu ku jiraa amrun iyo amnun amrun iyo amnun jinaaskaasi waa hayru tam sababtu u noqdayna hal xaraf bay ku kala duwan yihiin xarafka u dambeeya amrun waa ra amnunna waa nuun wahum iyagu hadda yanhawna canhu yanhu wahum yanhawna canhu yanhawna hadaa waxaan u malaynaya wi naga goday haadaa so idinkama godno yanhawna dee carabigu lama godi karo qur-aankana kolley lama ma godnaan jirin haadu haadu mayna godnayn so maa yanhawna haada in la kordha bay ahayd kolkaa waa khata iska calaamadsada wahum yanhawna canhu way ka nahiyayaan wayanawna canhu wayna ka fogaanayaan wayna ka nahiyayaan wayna ka fogaanayaan jinaasku halkeebuu udhexeeyaa yanhawna iyo yanawna maxay ku kala duwan yihiin markaa xaraf bay ku kala duwan hada iyo iyo hamsaha waa kayrutamo sababtu kayrutamo noqdayna waa ikhtilaaf nawci lxuruuf qaala bnu jubayr ilandalusi wuxuu yidhi faya raakiba alwajnaa'i hal anta caalimuun fidaauka nafsi kay fatilka almacaalimu fayaa raakiba alwajna war hadda hasha ad adag ka saaranow buu yidhi hasha ad adag ka fuushanow hal anta caalimun ma og tahay fidaauka nafsi naftaydaan kugu furan lahaaye kayfa tilka siday tahay almacaalimu astaamuhu astaamahaasi siday yihiin inna ma garanaysaa haddaba jinaasku wuxuu ku jiraa caalim iyo macaalim caalim iyo macaalim waa hayru taam sababtuna waa maxay cadadka ayay miin bay isla dheeraadeen ilan asha lama tiriyaan horay kuusoo idhiye fayaa raakib alwajna hasha ad adag ka fuushanow hal anta caalimun ma og tahay oo ma garanaysaa kayfa tilka almacaalimu astaamahani siday ahaan jireen ma garanaysaa ina fidaauka nafsi waa ictiraadkiaan soo marnay fidaauka nafsi naftaydaan kugu furan lahaaye kolkaa fidaauka nafsida xagga dambe in la dhigay ahaydo waa jumla muctarida weeyaan wa qaala alxariiriyu xariiri wuxuu yidhi xariiri waa taqaaniino waxaan umalaynayaa horta xariiri soo si fiican looma garanayo kolle waxaan umalaynaya inay hooyooyinkeenina bareen iminka kitaab malaha meelaha laga akriyo un baynu aragnay maqaamaatlxariiri iyo un baan maqalne war xariiri hooyooyinkeen bayna baray inama hooyooyinkeen ka maqli jirteen sheeke xariir horta sheeke xariir ma laga garanaya xaggay ka timid sheeke xariir mayna xariiri ahayn ninkana dhowr iyo konton sheekuu leeyahay dhowr iyo konton sheeko oo luqa ah buu leeyahay markaa luqooyinkii sheekooyinkii isagu uu carabiga ku qoray iyagoo kalaa soomaaliga laysku dayi jiray haddaad eegtiin suugaanta haddaad eegtin iminka gabay halkaa ku qoran haddaynu aragno oon mucaasir tirine gabayadii hore ah isagiyo soomaaliyaad heli kartaa oo tabtii uu uhadlay loo hadlayaad heli kartaa kolkaas sheeke xariir sheekooyin badan baa lainoo soo turjumay sheekadan diin iyo dacwo aynu iyo sheekadan dacwada iyo libaaxa iyo iyagoo carabiya samaydaan arag iyagoo carabiyay wada qoran yihiin kolkaa xariiri waa ninkaa sheeke xariirta iska lahaan jiray macallin wuxuu ahaa aad iyo aad runtii luqa alcarabiya ugu horeeya aad iyo aad buu ninkaasi ugu horreya anu intaan arki jiray luqa alcarabiya cid aqoonu leh waan la yaabaa ninkaa markaan eego dee qariib buu ahaa waxa la sameeyaa cilmiga marka cilmiga la qiimeynayo waxa la sameeya qofkaa doonaysa aqoontiisa inaad eegto kitaab baa loo dhiibaa bal kitaabka halkaa io macnee baa la yidhah ama halkaa eeg baa la yidhahdaa ama waa mawduuc baa la doortaa mawduucaa maanta ka hadal baa la yidhahdaa waxaa la eegaa kolkaa mawduucaa siduu canaasirtiisa usoo dhigo waxaa la eegaa mawduuca aqaafada uu ka hayo intay la eg tahay kolkaa ninkan waxaa la samayn jiray intuu isa soo taago maqaamaadka intuu isa soo taago ayuu halkaa dadka hortooda ku samayn jiray wuxuu sii diyaarsan jiray ma jirin maqaamaad maqaamaadma muu noqon laha hadii lasoo diyaarsado maqaamaad ma noqdeen kolkaa maqaamaad waa halkan uu taagan yahy halkaasayuu ka diyaarsanaya markaa culimada ka warantaa waxay yidhaahdeen waxoogaa wuxuu ahaa nin aad u madow buu ahaa madowga waxa ugu biiray bay yidhaahdeen ilaahay haw naxariista sheekha ehe eh. waxa ugu biiray bay nimanka taarikhda qoraa niman xishooda maada masalanaysaa mar badan waxa ugu biiray bay lama eegi kari jirin bay ragga qaarkood qabaan beri baa arday baa waddan ka yimid aad iyo aad buu ugu soo rixlaystay oo magaciisa nin caana ahaa xariiri marka la yidhahde cid kastiba way taqaanay si u soo cararayey buu soo hor fadhiistay markuu soo hor fadhiistay buu yimid markaasuu ardaygii eegi kari waayey wuu eegaa wuu qoslaa hoostu ka qosla kiioo eegi kari laa ayuu sheekiibaa arkay xariiri ahaabaa arkay ardaygan markuu arkay ayuu yihi maxaa doonaysa ardayow markaasuu yihi adabkaan doonaya inaan kaa barto buu yihi gabay buu tiriyey la yidhaahdo maa anta awwalu saarin qarahu qamarun ma ninkii ninkii ee dayxu uu soo dago ee anuu macallinkuu noqon maaye buu yihi cid kale macallin ka dhigo mucaydi baan ahoo magacaygaa ka sarreeya muuqayga maad magacaygun ku daysatid buu yidhi haddaad ila yaaban tahay ardaygii dee ayaa u diiday inuu sheekhi ka faa'iidaysto waa la eriyey ardaygii dib dambena ugama faa'iidaysanin sheekhaa ah. wuxuu ahaa nin faa'iidaysa isle laakiin wuu edab darna qofku haduu edab edab daran yahay waxa weeye eg suu adabku meelo badan buu ku tuuraa ma ogtahay nin sheekhaa maalin iiga warramay qisadaasaan ku xasuustee isla taatu lamiduu iiga sheekaynayo nin ku dhacday ma ogtahay wadaad soomaaliya waxaa jiray waxaan filayaa ma ashar buu ka yimid mise meel kale ma garanayo soomaalidu berigii hore ashar bay ku xidhnaan jirtay aad bay ugu xidhnaan jirtay asr intuu adu meelaha inuu masr iyo asr mid ahaan intuu ka yimid ayuu wadaad soomaaliya aqoon fiican buu ahaa laakiin dadkaa iska miyiga ah ayuu u egaa dharkiis waa dharkii miyiga noloshiis waa noloshii miyi nin iska miyi u eg buu ahaa laba arday baa maqashay oo dee raggii culimada ahaa ee cilmiga lagu tuhmayey ah ayaa maqlay ninkaa aqoontiisa warinooge bay yidhahdeen ninkaa aynu u tagne mana garanayaan casar ayaa isagoo meel jooga ay ku soo baxeen meelihii loogu sheegay inuu degan yahay markaas yidhahdeen ikhwan waxaan ku weydiinaynaa inaad sheekhada noo geyso anaa idiin geynayna kee iska jooga bu iska fadhiista wuu fadhiisiiyey oo imika waa gabal dhace horta caawa gurigaygaad iska joogaysiine waa isla isagii moogtahay iska jooga gab gurigu gurigiisii markuu keenay oo cuntadii iyo cabidii iyo wax kasta markuu u diyaariyey ayaa raggii labadii nin markay dhergeen ayaa midbaa edab darnaa wadaadkan wadaad yaroo reemiyuu moodayaa ninkan ninkan ramiige sida fiican idinka ducaystay unbuu isleeyahay muxuu ahaa si wanaagsan intuu u dhargiyey oo cunto u keenay ayuu markay cuntadii ka faraxalanayaan ayuu mid adabdaran yidhi khudi lqascata yaa ximaar luqadda wuu fahmayaa ismale hadalkan jumladan uu ku hadlayo ismale ninkani waa nin de ninkaa yaree miyiga ee sida fiican usoo wanaajiyey khudi lqascata yaa ximaar waa farxalkii baa la marayaa maogtahay kii ku qoslay oo yidhi wa bi'sa maa qulta bui war xumaa xishoonaynin kolkaa ninkani dee labada nini carabi bay ku wada hadleen waa habeenkii markaa sheekadu ayay dhacaysaa labada nini carabi bay ku wada hadleenoo midna ismale odaygan yari wuu idin garanaya laakiin waxaa dhibsaday kii kale aad u dhibsaday ninkii wanaagsanaa markuu khudi lqascata ya ximaar ninkan martida aad ninkii ay martida u ahaayeen ayuu ku leeyahay way iska seexdeen labadii nin oo iscanaananaya uu midi warni waad edab daran tahay iska kaayo daha buu leeyahy dadka aanu la hadale kolka iyagoo ishaysta ayay seexdeen ninkii inuu hadalkan garanayo iyo mid toona uma sheegin xataa ma dareensiinin aayar buu alaabtii ka gurayo m maxaa maxaa maxaa dhiman buu yidhi oo nimankii uu seexiyey si wanaagsan subaxdii ayuu quraacdii u keenay markii ay quraacdeen intii intuuna odhan haddana kii garanaysa garanaysaa ayay hadleenoo dee sheekh hadaba talo goormaad wadaadkii noogeyn geyn bay ku yidhaahdeen ay ku yidhahdeen waamaad wadaadkii noogeyn geyn ayuu ku wadaadkii soo hebel ma aha ha waa aniga buu ku yidhi markuu waa aniga ku yidhi kii xalay lahaa khudi lqasxata yaa ximaar ayaa orod albaabka kaga boodin intuu kabiya xataa ilaawey way daba dhigeen sheekhiyo ninkiioo arniga soo qabta uu yidhiyo cid alla cid gaadha waa la waayey halkiiba horta isagu ku cilmi beelay edabdarradu waxyaaba badan bay keentaa moogtahay wa qaala alxariiri wuxuu yidhi yasifu isagoo tilmaamaya huyaama aljaahili nin jaahila oo bidunya adduunyada aada ugu dawakay adduunyada ayuu aad iyo aada ugu dawakay wuxuu idhi maa yastafiiqu uraaman haraaman jacayl uu bahashaa jecel yahay aawadii maba soo miyirsanayaba biha iyada ayuu jecel yahay wa fardi sabaaba sabaabaduna waa nooc jacaylka kamida wey iyo jacaylka xadgudubka uu adduunyada u qabo kama soo miyirsanayo koomu ku jiraa walow daraa hadduu garan lahaa lakafaahu waxa ku filaan lahaa mima yaruumu wuxuu dalbayo subaaba baa kaga filaan lahayd in yar oo baaqiyo biyo ah war biyo yaroo baaqiyaa kaga filaan lahaa maa yastafiiqu kama soo miyirsanayo gharaaman jacaylka badan oo adduunyada u qabo wa fardi sabaaba iyo jacaylka xadgudubka ah ee bihaa adduunyada u qabo walow daraa hadduu garan lahaana xaqiiqada lakafaahu waxa ku fillaan lahaa mimaa yaruumu wuxuu dalbayo kaga fillaan lahaa subaaba hamba yaroo biyo ah jinaasku wuxuu ku jiraa sabaabo oo jacayla iyo subaabo oo hambe biyo ah waa kayru taam sababtuna waa maxay markaa waa ikhtilaafu lxaraka waa sabaaba iyo subaaba ayay kala yihiin cabdulahi bnu rawaxa waa saxaabigii yamdaxu nabiya sala allahu alayhi wasalam wa qiila waxaa la yidhi inahu amdaxu beytin qaalat lcarab waa beytka ugu ammaanta badan ee qof carabihi uu tiriyo ayaa ayaa lagu tilmaamaaba cabdulahi bn waqiila buu ina yidhi laakiin amdaxu beytin qaalat lcarab waa laysku hayaa ku noqonayo makaa saxaabiga ah mise waa ku kale anuu kollay kan saxaabiga ma qabo inuu yahay waayo rag badan oo kalaa tartan ugu jira marka la miisaame laysku miisaamo mid mid layskugu miisaamo rag kalaa meesha soo baxaya xaaji wuxuu yidhi markaa nebiga ayuu ammaanayey maalintii nebigu uu madiine yimid ayuu doonayay inuu ammaano taxmiluhu naaqat ladmaau muctajizan bilburdi kalbedri jalla nuuruhu ulama taxmiluhu rasuulka waxaa sida annaaqatu hashi ayaa sida aladmaau midab midabka ahayd ama aadka u caddayd taxmiluhu waxaa rasuulka sida annaaqatu hashi ayaa sida aladmaau aadka u cadayd ama midab midabka ahayd muctajizan isagoo ku duubay bilburdi maca ayuu ku duubtay madaxa kalbedri isagoo dayax moodo dayaxa oo jallaa uu ifinayo nuuruhu iftiinkiisu adulama madowyada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saarnaa hashii midab midabka ahayd isagoo madaxana sidaa ugu duubtay cimaamada loogu duubto macawistii yarayd ood moodo dayax madowga kala eryaya haddaba jinaasku wuxuu ku jiraa bilburdi iyo biiyo kalbedri burdi iyo bedri burdi iyo bedri saddexda xaraf tartiibkoogii baa isdaba maray tartiibkii wajinaasku waa hayru taam sababtuna waxa weye saddexda xaraf tartiibkoogii ayaa istaba maray taxmiluhu naaqatu ladmaau muctajiran dabcaddii inasixi jirtay ma taallaa halkaa muctajiran ma ra buu idiin qoray mise zaay buu idiin may cid uu u qoray ma jirtaa zaay cid uu u qoray ma jirtaa zaay cid uu u qoray ma jirta soo maaha waxaynu doonaynaa halkaa inuu zaay ka dhiga ayaan doonaynaa okay kama hadalkan dambe waa muctajiran muctajizan baan filayaa maxfuudka gabaygu inuu ahaa labadaba way noqon kartaa laakiin muctajizan sidii xifdigayga saasaan moodaya inay ahayd insha allah barta hainoogu joogo wallahu aclam